unada baabkeedi weyaan waa taniikan ku hadlayna sooma kitaabkan waa kitaab hayru caadiya kitaabkan xifdiya tajwiid loogama maarmayo wagunnatun gunna sawtun sawt weeye sawt ladiidun macaan kaasoo rukiba la tarkiibiya fi nuuni iyo walmiim calaa maraatibuna ku sifaysan yahay gunnadu waa maxay gunnadu wataa gunnada waxa ugu yaqaana ma taqaanaan daksigaa ugu yaqaana unba odhan gunnadiisa gunno ka macaan arki maysa wataa gunnada eega maaragta af soomaal baan kuu qunay iskadhow anigu masaajidkii baan ku jiraa oo laynkii baan noo qabsanoo roobna wuu nagu dacayaa oo miijigaan joognaa oo waa daf adduunku wax ka maqani ma jiro wataasan haddii aad doonaysid taa iska dhowr inkaar bay qabtaa xuruufta kale ka dhowr ilaa miimka iyo nuunka mooye waqunatu makhrajuha alkhaysuum soo saa ma hayshuumka marka inaad ku dudaa hadda loo baahan yahay afka haddaad kala qaado quna kuuma suurtoobaysa ogaanteeda laaw haddaad masala matalan anka afkala qaad iyo quno laysuma keena ogaanteeda raw laazim afka waa inaad carabka ku xidho an kana ma arkaysa an kana soma arkaysid waad xidhahaysaa hmm. in kuntum kolka afka xarafkuu ku qaybkiisa sidaasaad ku siinaysaa in kun ayb waa sawt ladiida oo ku dhex jira jidhka miimka iyo nuunka maraatib buuna leehay maraatibtaasi maxaan idhi mutaqadimiintu kabayna hadlaysaa saa mahay lakin inta mutaakhiriinta ka hadasha oo inta faraha badan ka hadasha maraatibtii haddaba kani uu sheegahayay iyo maraatibta maaragtay kolka culimada qaarkeed ay sheegtay sida sheekh ayman iyo wayswadagara marsayin ogaanteeda isma waafaqsana kani muxuu qaybiyey maraatibta mushadadaan kow dheh hadda mudqamaan mahana waa mushadadaan iyo mudqamaan laba dheh mukfayaan mudhiraan mudharaan hadda dheh maxaa soo hadhay mutaxarikaankii baa soo hadhay xagga kale marka aan ka fiirno deetana muxuu ku yidhi saddexda hore idqaam maaragtay qunadoodu waa kaamil waa mushadadki iyo mudqamki iyo mukfaha maxaa la yidhahda idqaamkoodu qunadoodu waa kaamil halka ugu dambeeyana waa mudharkii soo maa waa naaqis buu kolkaa maaragtay uu noqonaya khalaas arrintu saasay ku dhammaatay laakiin tii natiije ahaan maxaan ku siin qunada zamankeeda ka far baa lagu tilmaami yidhi ka xarakaa lagu tilmaami yidhi ka wax dooni baa lagu tilmaami yidhi waa arrin muta'akhiriinta ka timid oo qiyaasa welibana daabidkooda ima jiro qunada waxa kaa dhaadhicin karaa waa hal arinahood qiraa'ada aad adu akrinaysa surcadeeda waa inaad u fiirsato ma aayar baad akrin ma si tawasud aad ku akrin ma si degdegaad ku akrin marba sida aad ku wada ninku qaari ma ilaa uu saddexda darajaba akrin karto ega kolkaad sheekaaga ku akrin taxqiiqa ku akri kolkaad keligaa tahayna tawasud iyo xadri labadaba akri laasim axkaamtiina haddana waa inaad wada siinayso subcadaa dhexdeedana aad ku simayso ninku saasuu qaari ku noqon kara marka qunadi iyo madkuba waxay la socdaan maraatibta iyo surcada aad adigu qur'aanka ku aqrinayso wixii zaa'id iyo wixii naaqis ana sheekaadaa kugu baraarujinaya lakiin ta hal arrin un ka digtoonow kolkaad qunada qiraa'ada aad eega akrinaysa halkan fadhiga ah qunadaadu waa inay isla wada ekaato amaa miim eega intaad fudaydisid haddana ku kale inaad ku dul istaagtid haadaa huwa khaya wa cayb ceeb weeyaan hunadu ha isla ekaato madku ha isla ekaado ikfu ha isla ekaado kamushadidka ha isla ekaado idhaarku ha isla ekaado zamanku ha isla wada ekaado kii u horeeye eed ku dulbinaysanee ku buuxay waa inuu noqdo haddaad kii u horraysay naaqisisay kii horaa naaqisiyo inta kale o dhanna waa naaqisin ha odhane haddaad kii hore ku xadgudubtay kii horaan ku xadgudbo inta kalena waan ku xadgudba ha odhane ka u horeeye ee saawiyadda kuu hagaaji inta dambana silsiladaa mari waa isla fahmay soo ma halkaasuu deetana tajwiidku uu kugu dhammaanaya ibnu jazari muxuu yidhi markuu mawduuca ka hadlayay sheega ya wallafdu fii nadiirihi ka milihi weligaa arrintaa hayloobin waa kelimo mudatay xataa masaajidda in lagu qoro macaani waxa ay ka qabto jeebadda in lagu wato ayay ku noqonaysa mm. arrin kaluu sheekha ee gamaashan kaaga hadlahaya alifku tafkiimka ayuu ku raacaa waxa ka horreeya sama hunadiina tafkiimka waxay ku raacdaa waxa ka dambeeya hunada marna waa la weyneeyaa marna waa la yareeyaa welibana weynideedii iyo yarideedu waxay ku salaysan yihiin marba xarafka ka dambeeya xarafka ka dambeeya hadduu waktigu ugu weynaa yahay quniduna maxay noqon waktigay ugu weynayd xarafka ka dambeeya hadduu waktigii uu ugu yaraa yahay quniduna maxay noqon nisbi waktigii uu ugu yaraa can qiblatihim maalan ba can qiblatihim miyaad yaraynaysaa qunada may maxaad siin nisbi intuu qaafku weynida ka qaatay in la eg baad iyadana aad ka siin marka iyadana waxbaan kaa dhex tusiya ogaanta iska fiiri waxbaan kuu sheegi kolka ay qunadu weyn tahay carabku inuu dhaqaaqa iska dhao khalqan jadiida soo soo muraqaq taasi mahay saa wax kugu bala khalqan qoyn ha odhan qonja qonja carabku yiro waxba hoosu dhaqaaqi leanna makhrijka ku xigaayo waa jiim soo ma arkaysid maxaad iska dhowda khalqan qon soo ma arkaysid ya meeshaas soo gelin kolka aada hunadu ay weyn tahay nafsa shay arrintaa iska dhow man man man nuun yari meesha ma joogo nuunka meesha ikhfa soo ma ahayn ikhfaha afkii maxaa mxuu maxaa ku jiray waxba kuma jirin suwayd yar baa ku jiray suwaydkiina tafkiim ku tagaya marka nuun weyn baad meesha ku hadlaysaa man qaala baad odhan ma odhanaysid man man ma odhanaysid beriiska ma darsanaysid fahimt waxa meesha joogaya waa qur'aana beriis maa man qaala ayaad odhanaysaa man qaala ma odhanaysid mawduuca aada isaga dhow maalan ba waxaad odhanaysaa sorsoranqa maalan ba haddii la e heli e lahaa ama anso anso saasaad odhanaysa ee ma odhanaysid ansa anso oo xagga dambe kama weynin ee marka u horeysa weyninta ku bilaabaysa an an soma arkays an xataa hamsada hore taa nafteeda iska dhowrhaysaa waxd waa miisaan oo maalan ma odhanaysa hamada hoos ma dhigaysa xuruufta way isu dhadhowdaa qaarra bilifoonka hagayna qaarra hoose hagayn waa isla fahnay soo ma taa isaga ku sheegi baa sheekhu wuxuu ku yidhi wahunatun huna sawtun sawt way sawtkaasoo ladiidun macaankaasoo rukiba la tarkiibiya fi nuun iyo walbiim calaa maraatiba xaal ay ku sifaysan tahay mushadadaani baa ugu koreeya uma mudqamaani baa ku xiga wamukfiyaani baa ku xiga uma mudharaani baa ku xiga kaamilatun kaamilo weeye lada alaaati ulaa saddexda horeysa cindigeeda aلaaثaة اأwl saddexda horeysa xifdigeeda qunadu waa kaamil haba sii kaamilhaba sii kala kaamilsanaatay naaqisaة naaqiso weeye fi raabici maaragtay ka raabica dhexdiisa aladi kaasoo fadala soo haray wafakimi unata weyne intalaaha hadduu raaco xarfu isticlaa'in laa siwaaha xarfu isticlaa waxa ka soo harayse kolkaa maaragtay afkiisa ha weyneyni wallahu aclى وaclam وaxkm والxamdu lilahi rab اlcaalamiin